رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد baabun fii ana qatla alxayati walcaqrab walmashya alyasiira lilxaajati laa yukrah wuxuu baabu yahay fii anna qatla alxaya abeesada dilitaankeeda waalcaqrabi iyo dibqallooca ama hangaralaha waalmashya iyo socodka alyasiira ee yar lilxaajati loo socdo <clears throat> baahi loo baahday darteed intaasiba laa yukrahu lama kahado ruuxa tukanaya hadduu abeesa arko inuu dilo ama dib dibqallooc hadduu arko inuu dilo ama uu hadduu u baahdo wax yar socod yar salaada dhexeeda uu sameeyo hadday baahi keento intaasiba way bannaan tahay wax karaaha kuma jiro wuxuu ka hadlayaa salaadda dhexeeda dhaqdhaqaaqa ah ilaa intee ruuxa loo ogolaya can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nabigu amara wuxuu amray biqatli اlswadayni labada madmadow dilkooda fi salaati salaada dhexeeda lagu dilo walxayati waa yacni caqrab hangarlaha ama dibqallooca walxayati abeesada ama humaa labadoodu alcaqrabu walxayatu waa rawa waxaa wariyey xadiidkaasi alhamsatu shantii baa warisay wa saxaxa waxaana saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey ayb kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay sidoo kale sheekh albaanina waa saxiixinaya abeesada iyo angaralaha in lagu magacaabo aswadayn labada madmadow waa min baabi taqliib taqliib baa la yidhahdaayo luqada carabiga waxaa la isticmaalaa labada shay ayaa mid ka mida magiciisa ayaa labadooda la laysugu geynaya markaasaa la taniyaynaya waxaa la yidhi cumarayn oo kaleeto abubakar iyo cumar baa cumarayn laysla leeyahy magacii cumar baa laysuu geeyey kadibna walaa taniine alqamarayn baa la dhihi qoraxda iyo dayax sidoo kaleeto al aswadayn magaca aswadka asalkiisa waxaa iskale abeesada dibqallooca markii lagu daray aswadayn waxaa loo yidhi waa min baabi taqliib bay leeyiin marka waa usluubka caanka ah ee luqada carabiga la isticmaalo ayb xadiisku wuxuu ku tusayaa haddii uu arko ruuxa salaada ku jiraay abeese hadduu arko ama hangarlo uu arko inuu dilayo leanno labaduba waxay ka mid yihiin waxyaabaha lays amray in la dilo waasiqda la dilayo oon la daynaynin meeshii lagu arkaba bay ka mid yihiin marka adoo salaad ku jira haddaad aragto waa dilaysaa jumhuurtaana sidaa qabta wax karaahiyana kuma jirto bay leeyihin waxaa meesha ka soo baxaya marka salaaddii baad ku jirtaa abeysada dilkeeduna dhaqdhaqaaq buu u baahnaa waxaad ku dili lahayd inaad qaadato inaad ku dhufato halkii mar inay ku dhiman weydaa laga yaabaayo boodoo kula dagaalamto inaad rafato ood qaadood ku dhufato shaqo badan inay u baahataa dhici karta soo kullu daalika marka waxaa le dhaqdhaqaaqaasoo dhan waa masmuuxo maadaama dilkeeda lagu faray wixii dilka ka dhalanaya dhaqdhaqaaqana markaasi waa waa laogolyahaman jumhuurtuna saasay qabaan bacdu ahlilcilmi baa karaahaystay karaahadoodana waxay u cuskadeen nusuusta caamkaee kutusaysa salaada in lagu xasilo en qaar ka mida soo marnay inna fi salaati la shuqlan iyo nusuusta caamkay u deliishadeen laakiin jawaabtu way iska caddahayoo naskani waa khaas nusuustaasina waa caam walaa tacaaruda bayna caam wa khaas ama yuxmalu alcaamu cala alkhaas ama yuqadamu alkhaasu cala alcaam wax tacaaruda kama dhexeeyo meesha naskan khaaska ku soo arooray meelaha kaley ku saabsan yihiin nusuustaa kale marka caamkaa wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam yusallii mid tukanaya ayuu ahaa filbeyti guriga dhexdiisuu ku tukanaya walxaal albaabu iriduna calayhi korkiisa muqlaqun mid la xidhay uu yahay isagoo iriduna lagu xidhayoo iriddu ku xidhan tahay ayuu guriga dhexdiisa ku tukanay fa ji'tu imid bay tidhi kor bay ka timid fa markaasuu socday iridii bay soo gargaraacday nabiguna guduhu ku tukanaya fa mashaa waa socday xataa fataxa ilaa uu furay lii aniga ii furay ilaa uu iga furay buu nebigu horay usoo socday ridda yimid uma kadibna rajaca waa laabtay nabigu sal ly slam ilaa maqaamihi meeshii uu taagnaa markii hore ayuu dib ugu laabtay wa wasafat waxayna tilmaantay caaisho anna albaaba iridu fi lqiblati xagga qiblada inay xigtay yacnii inay nebiga meeshuu taagnaa ay ku aadanayd oo xagga qiblada kaga aadanayd saas daraaddeed inuu leexleexdo uma baahnine toos buu horay ugu socday iriduu furay kadibna meeshiisu kusoo noqday rawa alhamsatu shantii baa warisay ila ibnu maajah mooye xadiidkaasi waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa taxsiiniyey alimaamu tirmidi iyo sheekh albani waana xadii sugan waay wuxuuna ku tusayaa tarjamada ruknigeeda labaad oo ah almashyulyasiir lilxaajati socod yar in la socon karo haddii loo baahdo salaada adoo ku jira macnaha saasuu ku tusaya ayb marka xadiikanna socod buu ku tusi kaasina abeese la dilayo iyo hangara la dilayo kutusi ruuxii oo soconaya labada xadiis waxaa loo deliishanayaa dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda qaarna karaahiyaba kuma jirto haddayna xaaja jirinoo dan ayna jirinna waa makruuh laakiin salaaddii ma jabinayo salaaddii ma jabinayo wayna sugan nabiga nebiga sal ly wasalam xadiis badan baa ka sugan oo tilmaamaysa inuu dhaqdhaqaaq fara badan salaadda dhexeeda ku sameeyey waxaa ka mid ah xadiidkii uu xambaari jiray gabadhii uu awuga u ahaa umaama zaynab ay dhashay salaada dhan uu xambaarsanaayo marna dhigayo dhulka markuu soo kuucayo soo sujuudayo marka kalena uu qaadanahay oo laabta ku haysanay saasuu salaadan ku dhammaysta waxaynu soo marnay nebigu sal lay slam salaad ku jira inuu jibriil u yimid oo yidhi kabaha iska bix sooma ah, oo uu kabihiisii siibay waa dhaqdhaqaaq fara badan waxaa ah, oo iyadana saxiixa ku sugan nebigu sal lay slm u tegi doonnaa intuu mimbarka fuulay buu saxaabada baray salaada mimbarka korkiisu ku baray marka markuu sujuudahayo wuu soo degahayo mimbarka hoostiisuu ku sujuudaya markuu sujuuda dhammaystana wuu fuulahayay markaasuu rukuucda iyo tusahayay saxaabada salaadan buu sidaa ku dhammaysta way farabadan marka waxaan u tegi oo darsigeenna caawa ku imaan doonaa haddii aad eh, sutro leedahay oo adoo tukanaya shay aad ishor dhigtay oo adiya shaygii ku hor yaallay in laydinkala dhex maro ruux isku dayo iska celi dafci la dagaalan baa imaan doonta marka ruux dagaal salaad ku jiroo dagaalamayana waa ka kulli daalika waxay ku tusaysaa dhaqdhaqaaqaasi inuusan salaada burinayn wuxuuna daciifinayaa mas'alada kutubta fiqhiga shaaficiyada bidaad ku taalla ee dhahaysa waxyaalaha salaadda jabiya waxaa ka mid ah alaau xarakaatin mutawaaliyaat taxdiidkaasina waa daciif oo alaaa xarakaat in lagu xadidana waa daciif oo nas ma leh in way burinaysaa la yidhaahdana waa daciifoo iyaduna nas ma leh oo sawaab waxa weeye wixii xarakeen laga maarmi waayana markaasi haddayna zaa'id ahayn karaaha kuma jirto wixii kaleetana hadduusan laftiisu zaa'id ahaynoo uusan eh, ka baxsanayn caadada ka baxsanayn isaguna salaada ma burinayo baabun fii ana camala alqalbi laa yubtil wain taala wuxuu baab u yahay fii anna camala alqalbi qalbiga camalkiisa laa yubtilu salaada ma burinayo wain taala haba dheeraadee camalulqalbiga maxaa la yidhaahdaa bimacnaa waa qasadka qalbiga iyo niyada iyo sheekada uu qalbigu sheekaysanaya iyo go'aanka uu gaadhayo kaasaa camalulqalbi la yidhahda marka salaaddii hadaad gasho qalbigaagu iskaba sheekaystaba oo intaad salaadda ku jirtay oo dhan uu guryo dhiso ama sharikada iyo waxbuu dhisaya ama dowlad buu dhisaya ama howladbuu ku maqan yahay hawl kaluu haystaa shaqo kaluu haystaa jidhkii umbaa meesha taagan salaaddii ma buraysa mise ma burayso saas way macnaa wuxuu marka oo gooyey xataa haday dheeraato salaadaadoo dhan aad waxa uun ku mashquulsantaho qalbigaagu shaqo hayo aan shaqadii salaada ahayn salaaddu ma burinayso oo hawsha uu qalbigu ku mashquulsan yahay salaadda ma burinayso haba dheeraata buu sheekhu yidhi daliilkeedii buu karaa marka inuu keeno can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala alla alay wasalam wuxuu yidhi idaa goortii nuudiya la dhawaaqo bisalaati salaadda oo dadka salaada loogu yeedho waa marka la aadaamee adbara waxaa daba jeedinaya ashayaanu shayaankii baa daba jeedinaya wuu cararayaa walahu isagoo way u sugnaatay duraatun neef shanqadhaysoo gadaashiisa ka baxaysa duraadka waxaa la yidhaahdaa waa neefta xagga dambe ka soo baxda baa marna shanqadheeda la maqli marna shanqadheeda ma maqlayse ruuxay ka soo baxaysa unbaa dareemaya marka duraadka waxaa la markii shanqadheeda la maqlo ayaa duraad la dhaha marka neeftaasoo shanqadhaysaa gadaashiisa ka baxaysa waa cararaya xataa laa yasmaca ilaa uusan maqlin aladaana aadaanka ilaa uusan maqlin ilaa uu ka tago meel uu aadaanka uusan ka maqlaynin buu cararayaa isagoo neef gadaalka sii daynaya man culimmada qaarka waxay leeyihiin inuu cararo oo haddana gadaal uu neeftaa ka sii daayo waxaa keenaya bay leeyihiin lishiddati alkhawf cabsidiisa cabsidaa ka tanbadatayoo khiyaarkii ma ah baqdintaa ka badatay saas daraadeed neeftan ka socota ismaba kontarooli karo cabsida darteed qaalhalkaasay mareen qaar waxay leeyihiin wuxuu u samaynayaa litashaaquli can isamaac inuu aadaanka dhegaysto buu neeftaa isaga mashquulinaya oo beddelkii uu aadaanku dhegtiisa ku dhici lahaa buu neefta shanqadheeda marka khiyaar buu isaga soo saarhayaana qolaale qolo kalena waxay leeyihiin khiyaar buu isaga soo saariyo laakiin ujeeddadiisu waxa weye istikhfaafan biladaan aadaanku fududaysanahayaayo nooc ku ciyaarid a ah markii la aadaamaba neef ku sii daa macnaha muxuu ahay qaabkaasay allahu aclam laakiin xadiisku wuxuu tilmaamay un lahu duraatun xataa laa yasmaca aladaan intaa kale waa un tafaasiirta culimmadu faidaa goortii qudiya la dhammeeyo aladaanu aadaankii markii la dhammeeyo ayuu aqbala hadana soo qaabilaya meeshii uu cararka ku tegey yuu haddana ka gadoomaya uu soo qaabilaya faidaa goortii uwiba la aqimo biha salaaddii la aqimo adbara hadana waa daba jeedinaya cararbu haddana bilaabaya faidaa goortii qudiya la dhammeeyo attahwiibu aqimaaddii markii la dhameeyo ayuu aqbala hadana soo jeedsanaya oo soo qaabilaya xataa yakhtira ilaa uu waswaasiyo bayna almar'i wa nafsihi ruuxa iyo naftiisa dhexdooda ilaa uu waswaasiyo qalbigiisa laga wada ruuxa qalbigiisa ilaa waswaas yakhtira haddii la yidhaahdo macnuhu waa saas oo ta'da la hoos dhigo yakhturana sidaana riwaayadu waa ku timaaddaa oo waxay noqonaysaa xataa yakhtura ilaa uu kala socdo oo mashquuliyo bayna almar'i wa nafsihi yaquulu wuxuu leeyahay ruuxa ku dhahaya udkur xusuuso kada shaygaa xusuuso udkur xusuuso kada kanna xusuuso limaa shay buu xusuusinayaa lam yakun uusan ahayn yadkuru mid xusuusanba markuu salaada soo gelhayay waxuusan xusuusnaynba oo farabadaan buu ku bilaabahaya oo taana waad halmaanta oo maanta xisaabtii miyaad xidhay oo muxuu ahaay dukaankii amaad qufulla'aan ka soo tagtay oo gurigii amaa lagu doomaray oo waxaan qorshahaba kuugu jirinoo farabadanba kugu furaya marka xataa yadalla ilaa uu ahaado alrajulu ninku in yadri ma yadri mid aan ogayn kam sallaa intuu tukaday xataa yadalla oo bida'a waa sax oo waxay marka noqonaysaa xataa yadalla arajulu ilaa uu ninku ka noqdo in yadri intaasi marka waa naafiyo waay intii bimacnaa maada naafiyad ahayd waay in yadri maa yadri mid aan ogayn ilaa uu ka noqdo kam sallaa intuu tukaday xataa yadilana waa lagu wariyaa yadilla oo bidada markaana waxay noqonaysaa xataa yadilla arajulu ilaa uu ninku ka lumo oo uu garanba waayaba an xataa yadilla ilaa uu ka lumo arrajulu ninku an yadriya inuu ogaado marka an laga dhigi markaa kam sallaa intuu tukaday yadilla haddaad akhrido daad ka dhigtana an baad ka dhigi haddii aad tidhaahdo yadalla oo da ay noqotona in naafiya bay noqonaysaa markaa saasay marka labadoo sax ku noqon karaan faidaa lam yadri hadduusan ogaanin axadukum midkiin alaaan saddex miyuu sallaa tukaday ow amase arbacan mise afar buu tukaday midkiin hadduu garan waayo falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood wa huwa jaalisun isagoo fadhiya muttafaqun calayhi bimacnaa salaaddii siduu kaaga qasayo kuugu sheekaynahayo oo intaasuu barnaamij kuugu furayo marka dambe waxaad garan waaye intee tukatay ma afar baad tukatay ma shan baad tukatay ma saddex hadday marka kaa qasanto salaadaada aakhirkeeda laba sujuudood la imow adoo fadhiya abcan ataxiyaadka kadib wa waxaana ay noqonaysaa wixii aad ka shakiday markaad soo kabto saan u tegi awaabta sahwigaan ugu tegi doonaa wixii aad ka shakiday markii intaad la timaado kadib aad fadhiisatood ataxiyaasata kadib waxaa imaanaya sujuudu sahwiga ujeeddada hadda loo keenay waxa weeye xadiidku wuxuu tilmaamayaa ruuxan qalbigiisa shaydaan baa u sheekaynaya salaad buuna ku jiray qalbigiisu camal kaluu ku jiray sheeko kalaa loo hayay ilaa salaaddiiba uu kala garan waayo wuxuu tukaday haddana maca daalika nabigu ma dhihin salaaddiisii way burtay salaaddii soo celi lama ee maxaa la yidhi labada sujuudood labadaa un ka dabagee shayddaankay u daran yihin marka waxay kutusaysaa salaaddiisii inay saxday intaasina waa laysla ogolyahay camalul qalbigaasi inuusan salaadda burinaynin waa laysla ogolyahay laakiin waxaan meesha ka madhnayn oo xusuusin mudan camalul qalbigaasi wuxuu nusqaaminayaa ajirka oo ruuxa salaaddiisa waxaa ajir laga siin kolba qadarka qasadkiisiiyo qalbigiisu joogo inta qalbigaagu maqan yahay ajirku waa isdhimaya sooma marka dhankii ajirka ayaa qalbiga joogidiisu asaas u yahay amaa waajibka dhicitaankiisi iyo salaadii makaa guday ma burtay mise way asaxday way asaxday taas dhankaa way dhanka marka layskaga waafaqsan yahay sheekhuna hadda uula jeedo wa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi qaala cumar cumar wuxuu yidhi innii anugu la ujahizu waxaan diyaariyaa oon qabanqaabiyaa jeyshii ciidankayga walxaal ana anugu fi salaati salaadda aan ku jiro cumar anoo salaadda ku jiraan ciidanka iyo diyaarintiisa iyo qabanqaabadiisii iyo wuxuu u baahnaa iyo qorshihiisii isku dubaridaa buuri salaadda markaan ka baxana wax walba waaba diyaarsan yihiin ciidanku ha dhaqaajiya un ah. yacni waxa weeyaan culimmada eh, waxay tii qalbigiisu ku jira uu ka shaqaynayo laftiisu waa camal khayra waa jihaad fii sabiililah sooma iyo ciidamo la dirhaya iyo waxaanuu ka fikiraya marka waxay leeyihiin xataa camalka aakharo acmaal fara badan salaada xidhiidh la lahayn waa camalulqalbi oo salaaddii ka baxsan ilaa waxaa la doonaya inuu eh, salaada uu ku mashquulo iyo wuxuu ruuxu akhrinayo iyo eh, mxuu ahaayey eh, aakharadeeda iyo hawlaheeda ku mashquula macnaha baabu lqunuuti qunuudkiibuu baabu yahay filmaktubati salaada waajibka dhexdeeda la qunuudo cinda annawaasili Ah, musiibooyinka agtooda wa tarkihi iyo ka tegitaankiisa fii hayrihaa nawaasisha hayrkeed dhexdeeda laga tago ama wa tarkihi eh, mxuu ahay qunuudkii oo laga tago fii hayriha fii hayri lmaktuuba fii hayriha fii hayri lmaktuuba ama fii hayri nawaasil qunuudka waxaa la yidhaahdaa waa ducada kelimat lqunuudna waxay ku timaadaa aad u fara laakin laakiin waxa laga wadaa ducada in la duceeyo salaada dhexdeeda lagu duceeyo rukuucda kadib la duceeyo ee muxuu ahaayey khaasatan salaada waajibka ah ama salaadaha waajibka ah dhexdooda lagu duceeyo waa goorma markay nawaasishu dhacdo nawaasisha waxaa la waa masaa'ibta caamka ee muslimiinta ku dhacda maalan abaaraa dhacay maalan muslimiin baa la qabsaday oo gaala gacanta u galay maalan jab baa muslimiinta ku yimid maalan e, duufaanno iyo dabaylaa dhacay masaa'ibta caamkaee dadka nabadgelye daraa dhacday masaa'ibtaasi dadka wada saamaynaysa dhulgariir baa dhacay nawaasil baa la marka markay masaa'ibta caamkii dadka ku dhacdo in salaadaha lagu duceeyo oo la qunuudo salaadaha waajibka ah taasuu baabu u yahay w man can abi maalikin ashjaci qaala wuxuu idhi qultu waxaan idhi liabii aabbahay waxaan ku idhi aabbihii waa yani mxuu ahaayey eh, eh, mxuu ahaayey camr ibn xari ibn hani baa la yidhaha ayb ah. wacan abi malikin ashtaci qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi liabii aabbahay waxaan ku idhi abati aabbahayow waa saxaabi innaka adigu qad sallayta waa tukatay khalfa rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga gadaashiisaad ku tukatay wa abi bakrin abubakr gadaashiisana waad ku tukatay wa cumara iyo cumar wa cumaana iyo wa caliyin haahunaa halkanaad cali kula tukatay bilkuufati kuufa haahunaa filkuufati cali bay khaas ku tahay sooma leanna eh, abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo kuufo kumayna tukan cali waaye cali baa caasimadiisa ka dhigay intoo madiina iyagu joogeen laakiin cali baa markii dambe u wareegay kuufo u wareegay masaajidka weyn kuufa marka tujin jiray wa caliyin baad la tukatay haahunaa halkan bilkuufati kuufa qariiban wax ku dhow min hamsi siniina shan sano akaanuu miyay ahaayeen marka ragga aad la tukatee nebiga ka soo bilow iyo khulafadiisa afartaa akaanuu miyay ahaayeen yaqnutuuna kuwa qunuuda miyay ahaan jireen ma qunuudi jireen qaala wuxuu idhi ay bunaya wiilkaygiiow muxdaun waa shay dib laga keenay qunuudkan aad arkayso wax jiray ma ahayne dib baa laga keenay waa bidculeh rawahu axmed baa wariyey wtirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey wabnu maajah ibn maajahna waa saxiixiyey wa fii riwaayatihi waxaa ku sugan ibn maajah akaanuu miyay ahaayeen buu ku yidhi yaqnutuuna kuwa qunuuda fi lfajri salaada fajar dhexdeeda maqsuudka marka riwaayada dambaa caddaynaysa salaada fajar miyay qunuudi jireen ayb wnasaaiyu nasaaina waa wariyey walafduhu nasaa'i lafdigiisuna wuxuu ahaa qaala wuxuu yidhi sallaytu abu maalik bin ashjaci aabbihii baa dhahay saxaabigaa dhahay sallaytu waan tukaday khalfa rasuulilahi sal lay waslam falam yaqnut muusan qunuudin wa sallaytu waan tukaday khalfa abi bakrin falam yaqnut muusan qunuudin wa sallaytu waan tukaday khalfa cumara falam yaqnut cumarna ma qunuudin wa sallaytu khalfa cumaana falam yaqnud isaguna ma qunuudin wa sallaytu khalfa caliyinna waa ku falam yaqnud muusan qunuudin uma kadibna qaala wuxuu yidhi ya bunaya wiilkaygiiow bidcatun wa qunuudkaasi fajarka la qunuudaya waa bidco saasuu ku yidhi ayib waa wax dib laga keenay xadiidkaasi waxaa taxsiiniyey sanadkiisa ibnu xajar fi talkhiis sheekh albaanina waa saxiixinayaa tirmidina tasxiixintiisa waa kaa sheekhu inoo soo sheegay w manaa ayib alimaamu tirmidi calayhi raxmat ullah markuu wariyey kadib wuxuu leeyahay waalcamalu ala hada cinda akar ahli اlcilm culimmada badankood sidaasay qabaanoo inuusan qunuudkaasi jirin ayb qunuudka macnaha salaada subax lagu khaas yeelayo inuusan jirin bay culimmadu u badan yihiin xadiidkan ana ku tusaya buu leehy masaladuna waa mas'ala khilaafiya qunuudka qunuudna waa qunuudka naasilada oo masaa'ibta oo salaadahoo dhan la qunuudayo qunuudna waa qunuud salaada subax khaas ku ah qunuudna faj wuxuu khaas ku yahay baan dhihi lahaa oo qunuudka witirka isaga baabkiisa waa wuna doona amaa qunuudka salaada fajar khaaska ku ah ee la laasimayo kaa isaga ah waa mas'ala khilaafiya bayna alculamaa ayb in badanoo a'immada ka mid ah waxay qabaan inuusan sunno ahayn mashruucna ahayn salaada fajarna waxay kaga gedisan salaadaha kale oo qunuuda ma ay laha sidaasay qabaan xadiiskana deliishanayaan iyo axaadiis soo socota oo waxay leeyihiin ma jirin wakhtigii nabiga sal lay slam iyo khulafadiis in qunuudkaa salaada subax la laasimo ma jiri jirin ayb shaaficiyada maalik iyo shaafici awsaaci daawuudin aahiri culimmadaasina waxay qabaan salaada subax waxay gooni la tahay qunuud oo waa la qunuudayaa alimaam albayhaqina wuxuu ka soo guuriyay ra'yigaas khulafaau raashidiin taabiciinta qaarkoodna way qabaan waxay u deliishadeen qolada qabta salaada subax qunuud bay leedahay oo shaaficiyadu ka mid yihiin xadiidka anas ibni maalik radi allahu canhu ee uu leeyahay nebigu sal ly slam qanata shahran yadcuu calaa qaatili asxaabihi bibi'ri macuuna nebigu sal lay slam bil buu qunuuday isagoo habaaraya rag qabiiladii saxaabadiisa ku laayay meesha bi'r macuuna layidhaha uma taraka kadibna qunuudkaa wuu iska daayay fa ama asubxa falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya ubaxase muusan ka zuulin inuu qunuudayo ilaa adduunyada uu ka tegay nebigu sal lay slm cimrigiisa intuu noolaa wuu qunuudi jiray buu leehay subax xadiidkaas baa asal u ah mas'alada qunuudka salaada subax xadiidkaasina waa xadiis daciif laba cillou leeyahy cilladiisa koobaad sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda abu jacfar oo daciifa ah. cilladiisa labaad wuxuu khilaafay abu jacfar raggii kaleetee xadiidka wariyoo dhan buu khilaafay oo intooda kale waxay isku raaceen nebigu bil buu qunuuday kadibna wuu iska daayay intaas isku waafaqeen amaa siyaadada dhahaysa muusan ka zuulin salaada subax inuu qunuudayo ilaa adduunyada uu ka tegey siyaadadaa waxaa gooni la abu jacfar araasi marka isagoo daciifa ah iyo isagoo hiqaadkii khilaafay labadaa arrimood buu isku darsaday qawaacidda mustalaxa iyo cilmulxadiidka marka loo laabtana waxaa loo yaqaanaa xadiiska noocaasoo kalea ah munkar baa loo yaqaanaa lannahu adacfu maca almukhaalafa munkar baa la dhahaa waa dacfi shadiida markaas sidaas daraaddeed inuu daciif yahay baa xoog badan saasayna a'immadu u daciifiyeen ayb xadiikaasi ayaa markaa asal waa masaladaasi isagana waa daciif saas daraaddeed waa laga xoog badan yahayoo daliil xoog badan maleh masaladaa ku saabsan qunuudka shaaficiyadu iyagu waxay ka dhigaan sunanka mu'akadka ah sunanka mu'akadka waxay leeyihiin wax la yidhaahdo sunna mu'akad ah, iyo waajib iyo farad sunnada mu'akadka marka waxay yidhahdaan waa wixii haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabayo salaaduusa ayna la buraynin qaybtaasay marka ku daraan mxuu ahay qunuudka xadiiskaasi marka u cuskadaan keligoodna ma ahee madaahib kalaa ku waafaqsan masaladu marka khilaafiyay ahayd ilaa xilligii saxaabaday khilaafiye ahayd qunuudka salaada subaxa maadaama ay khilaafiye tahay adiladeeda saan sheegnayba dhinac ha u xoog badnaato oo daciif masaladu ha ahaato laakiin maadaama ay tahay mas'ale a'immadii iyo saxaabadii khilaafku uu ka jiray masaa'isha noocaasoo kale qaab loola dhaqmay leeyihin qaabka loola dhaqmana waxa weeye cidda kugu khilaafsan hadduu imaam kuu noqdo laguma khilaafo waa lagu raacaa waa lagu raacaa imaamkaagu hadduu qunuudo oo shaafici uu yahay la qunuud ha khilaafin masaa'isha noocaasi fuqahadu ay ku kala aragtigedisnaayeenna saasay iyagu u mucaamaloon jireen ayagii isku khilaafsanaa yaa sidaa isula mucaamaloon jireen marka waxaa la dhihi karaa manhaju salaf fi tacaamul bimili hadihi almasaa'il wuxuu ahaa mukhaalifkaaga waxa idin furani waxa weeyaan inaad niqaashtaan wax istustaan kugu khilaafsan amaa kala go' iyo isku tabdiicin iyo isku tafsiiqin ma jirto salaaddana isagamayna goosan jirin kumana ayna kala tegi jirin masaajidka noocan oo kale marka dabeecaddaasay leeyihin hadalkaas ciddii u baahan wuxuu akhrin karaa eh, zaawdulmacaadka ibnulqayim caleyh raxmatullah masalada markuu aad uga niqaashay uuna xadiiskana tafsiir siiya xataa hadduu sugnaado buu leeyahy yani kamuusan zuulin inuu qunuudayo xataa faaraqa adunya qunuudkaa waxaa laga wadaa buu leeyahay tuulu lqiyaam macaanida waa ku yimaada xataa hadduu xadiisku sugnaado lafdiga iyo dilaaladu dood qaba masaladii markuu dhankaa u rajaxay kadibbu wuxuu yidhi oo uu keenay masaladan hadda aan ka hadlayo hadii uu imaamkaagu kugu khilaafsan yahay laazim waxaa ah inaad salaada ku daba waana inaad ku raacdo zaadulmacaadka ninkii raba ha u laabto ama haddaad doontaan laga yaabo inuu idinka dhowya waxaad akhridaan asheikh eh, ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah eh, yani eh, mxuu ah, arbaciinka nawowi alarbaciin nawowiya sharxiisa sharaxa uu sharxay si fiican buu isaguna maslada uga hadlay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah masalada marka dabeecaddaasay leedahay aad bayna su-aasheedu usoo noqnoqotaa marka adiga oo rumaysan inay daciif tahay hadana imaamkaagu haduu qabo inay qawi tahay oo shaaficiya ama taqliidinayo ama sidaba la qumanaato imaamkaaga raac la qunut khilaaf وcan aنس رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه qanata wuu qunuuday شhهرا bil ثuma kadibna tarakahu waa ka tegey rawahu أحmed صaxiixu calى sharط الshaykhiin way xadiikaas waan imaan doonaa isagoo xadiidka marka lafdigiisa saxdaa waa kan qanata شhهرا ثuma tarakahu siyaadada abu jacfar araasi maxay ahayd siyaadada uu keenay oo ruwaadda inteeda kor ku khilaafay intanay marka siyaado ka tahay oo wuxuu yidhi ama asubxa falam yazal yaqnutu xataa faaraqa dunya iyaadadaa marka ninkaa daciifkabaa qasla saas daraaddeed bay munkara tahay eh, marka la fiiriyo qawaacidda musalaxa ama cilmuxadiika wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan qanata wuu qunuuday shahran bil yadcuu xaaluu habaarayo calaa axyaaa qabiilooyin oo min axyaai alcarabi carab qabiilooyinkeeda ka isagu nebigu habaarayo bilqunuudah uma kadibna tarakahu nebigu waa iska daayay qunuudka isaga ayb rawahu axmed baa wariyey wamuslim wanasaa'iy wabnu maaja wuu keeni doonaa yani qabaaishaas qabaaishaasi waa banu sulaym qabaaisheeda way macnaha wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku qanata wuu qunuuday nebigu shahran bil buu qunuuday xiina qutila la laayay alquraa'u raggii qur-aanka yaqaanay yacni waxay ahaayeen reerkaas ayaa waxay uu nebigu u diray sal lla lay waslam rag qur-aanka xifdisnaa oo aad u badnaa si ay islaamka u baraan iyaguna waa codsadeen raggii markuu u diray oy u tageen ba intay ballantii nebiga jabiyeen bay raggii laayeen ilaa toddobaatan nin rag ku dhowo ama ka badanba oo xufaad ah raggii qur-aanka yaqaanay raggaasay baabi'iyeen marka arintii markay nabiga soo gaadhay sal ley waslam ayuu marka qabiilkii isaga ahaabuu bil kaamila habaarahay qanata shahran xiina qutila markii la laayay alquraa famaa ra'aytu ma aanan arkin buuhi xasina isagoo murgay xusnan murug oo qatu weligay ashadda ka daran minhu isaga xaggiisa weligay murug maalinkaas siduu u murkay leanna waxa waa khulaasay ahayn raggani raggii cilmiga shareecada iyo qiraa'ada xambaarsanaabay ahayn ayib rawahu lbukhaariyi baa xadiidkaasi marka waa xadiiska tilmaamaya naasila hadday muslimiinta ku dhacdo in la ducayn karo nabigu sl sl lay oo salaadaha dhexdooda la qunuudi karo salaadaha la qunuudayna wuu inoo soo wadaa salaadaha la qunuudayo wuu keeni doonaa wa can anasin laga warin qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa alqunuutu qunuudku wuxuu ahaa fi lmaqhribi salaada maqhrib dhexdeediiyo walfajri salaada fajar rawahu lbukhaari baa wariy labadaa keliya ma ahayn axaadiista soo socotee salaadahoo dhan baa la qunuudaya laakiin labadaa inuu u badnaa baa dhici karta oo fajarkiiyo salaada yani wax wey maqhribka ay badnaan jireen ayb wacan ilbaraa ibni caazibin ana nabiya sal lay slam nebigu kaana wuxuu ahaa yaqnutu mid qunuuda fii salaati alfajri waalmaqhribi salaada maqhrib iyo salaada fajar dhexdooda ayuu qunuudi jiray rawahu axmed wa muslim watirmidi wasaxaxahu can ibni cumar radi allahu canhuma anahu isagu samica wuxuu maqlay rasuul allahi sal ley wasalam idaa goortii rafaca uu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda uu kor uga soo qaado kasoo toosiyo fi rakcati alaakhirati ragcadda ugu dambayso min alfajri salaada subax yaquulu isagoo leh allahumma alcan fulanan wa fulanan wa fulanan allahuma allahayow ilcan allow lacnad oo naxariistaada ka foge fulaanan hebel wa fulaanan iyo hebel bacdamaa yaquulu markuu yidhaahda kadib buu sidaa lahaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd waa goorma waa markuu rukuucda ka soo tooso sooma oo yidhaahdo samica allahu liman xamida rabbana laka alxamd markaasuu habaarka bilaabahay oo qolyahan muxuu ahay habaarah fa anzala allahu allah marka wuxuu soo dejiyey laysa ma ahaanin laka adiga min almri arrinka xaggiisa shay-un waxba kaagama ahaanin adiga taladooda ilaahay hadduu lacnadayo iyo hadduu dilayo iyo hadduu noolaysanayo maadaa taladale baa lagu yidhi laysa laka min almri shay taladan waxba kuma lihid baa ilaa qawlii laga gaadho fainahum aalimuun laysa laka min almri shayun aw yatuuba alayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun ilaahay isagaa iskale haduu ka toobad aqbalayo oo islaamka soo gelinay inuu cadaabana isagaa iskale hadduu cadaabana waaba aalimiin waa inuu ka toobad aqbalana wuu heli karaa laakiin adigu ma lihid hawshaa iyada adiga wixii laguu diray samee ama dadkan iyo taladoodii iyo lacnadoodii iyo mxuu ahaaye hawl ilaahay leeyahay waay saasaa nabiga lagu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh rawaw axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey <clears throat> nimanka iyaga ee u lacnaday ee uu nebigu habaarayay sal ley wasalam waxay ahaayeen nimankii ree maka odayaashii ree maka ee muslimiinta maka ku hadhay ee soo bixi kari weyday soo hijroon kari weyday nimankii cadaabahay ee cadaadinahaybaah ee dhibahay odayaashii reer qurayshyada safwaan ibnu iyo suhayl ibnu camri iyo alxaaris ibnu hishaam iyo nimankaasay ahay ah, niman odayaaloo magacle bay ahaayeenoo dadka ciqaabtoodii iyo dhibkoodii iyo rafaadintooday luku lahaayeen an abi hurata radi allahu canhu waxay kutusi marka <clears throat> masalada qunuudka laga deliishanaya masalada nabiga loo diiday sal lay slam waxa weeyaan waa lacnada waa lacnada ama masalada qunuudka iyo habaarku iyada waa sugay wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sal lay sl nebigu wuxuu idaa goortii araada uu doono an yadcuwa inuu habaaro calaa axadin ah, yadcuu yadcu sideedaba kelimada yadcuu haddii xarfu jar laga dambaysiiyo calaa ay ka daba waa habaar haddayna ka daba imaanin oo ficilku toos u gudbana waa duco waa duco ama laam lagu gudbiyaba dacawtu lifulanin baadi dacawtu calaa fulan calaa fulan marka waa habaar lifulaanna waa ducadii caadiga ahayd wey marka marka calaa hadday ka daba timaaddo waa habaar ayb idaa goortii araada uu doono an yadcuwa ala axadin ruux korkii inuu habaaro ow amase yadcuu duceeyo liaxadin ruux u duceeyo calaa axad inuu habaaro aw liaxad inuu u duceeyo hadduu doono wuxuu ahaan jiray nebigu qanata mid qunuuda bacda arukuuci rukuucda gadaasheeduu qunuudi jiray farubamaa qaala inuu yidhahdaa dhici jirtay fa rubamaa qaala laga yaabaa inuu yidhaahdo idaa qaala markuu yidhahdo samic allahu liman xamida fa rubamaa qaala inuu yidhaahdo ayaa laga yaabi jiray idaa qaala markuu yidhahdo samica allahu liman xamida oo rukuucda ka soo toos inuu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu allahuma anji lwaliida bna alwaliid wa salamata bna hishaam wacayaash bni abi rabiica wlmustadcafiina min almuminiin qoladaasuu u ducaynaya allahuma allahyo rabbanaa walaka alxamdu allahuma anji ilaahu yani samata bix alwaliida bna alwaliid wa salamata bni hishaam wacayaash bni abi rabiica ilaahu kuwaasi samata bixi oo dhibaatada haysata ka sar wlmustadcafiina iyo dadka la daciifsaday oo min almuminiina muminiinta ah muminiinta gaaladu daciifsato ciqaabaysaoo hoostooda ilaahu kuwaa soo badbaadi allahuma allaahuma shdud ilaahu adkee wad'ataka ah, qabashadaada calaa mudar mudar korkeeda ilaahu ku adkee cuquubadaada qabashadaada ilaahu mudar korkeeda ku adkee mudar waa qabiil caamoo qurayshi ka tirsan tahay qabiil kore ayb wajcalhaa allow ka yeel wad'ada calayhim korkooda siniina ka yeel sannado abaaro oo ka sini yuusufa nebi yuusuf abaarihii wakhtigiisii dhacay oo kalea ilaahuw korkooda waxaad yeeshaa oo cuquubada aad korkooda kaga dhigtaa abaaro sidii nebi yuusuf wakhtigiisa abaarihii dhacay oo kala oo toddobadii sana ah riyadii oo boqorka ee nebi uu fasiri jiray macnaha ayib qaala wuxuu idhi yajharu wuu la jahrayaa nebigu sal lay slam bidalika arrinka wayaquulu wuxuu leeyahay fii bacdi salaatii salaadiisa qaarkeed dhexdeeda fii salaati lfajri salaada fajr dhexdeeda wuxuu leeyahay ah, fii bacdi salaatihi fii salaati lfajri baa badelka ah saas manaa fii bacdi salaatihi salaadiisa qaarkeeda wuxuu leeyahay fii salaati lfajri salaada fajr dhexdeeda wuxuu leeyahay khaas ahaan bacdigu waa salaat lfajrka lafteeda allahuma alcan fulanan wa fulanan buu leeyahay ayib laba reerood ama laba qabiiloo min alcarabi ka mida ayuu nabigu sidaa ku leeyahay xataa anzla allahu ilah ilaahay soo dejiyey laysa laka min almri shay alaaya akmil ilaaya rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu xadiiskaa wuxuu faa'iideeyey salaada fajar waxay ahayd habaarka lacnadda lacnadday ahayd waxaa kaloo faa'iidaynayaa oo xadiiska laga qaadanayaa aljahru bilqunuut qunuudka in lala jahrayo oo kor loo qaadayo inay dadka ma'muumiintaee imaamka ku daba tukanaya aamiinsanayaanna waa u tegi doona oo iyaguna aamiin dhahayaan laakiin in kor loo qaadayo ayuu ku tusayaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi baynamaa waqti annabiyu sal lay waslam yusallii uu tukanayo alcishaaa isagoo nebigu cishaha tukanaya id markaasaa qaala wuxuu idhi samica allahu liman xamid uma kadibna qaala wuxuu ihi qabla an yasjuda intuusan sujuudin allahuma naji anji iyo naji waa isku allahuma naji ilaahu samata bixiyo badbaadi alwaliida bna alwaliid allahuma naji lmustadcafiina kuwa la daciifsaday allow badbaadi oo min almu'miniina mu'miniinta allahuma ashdud ilaahu adkee wad'ataka cuquubadaada iyo qabashadaada calaa mudar mudar korkeeda ilaahu ku adkee allahuma ajcalha ilaahu wad'ada waxaad ka dhigtaa calayhim korkooda siniina ka dhig abaaro oo kasini yusufa yuusuf abaarihiisii oo kale rawahu lbukhaari baa wari way ku abaaro isdaba joogaa ku dhacay abaarkii nebiga sal lay slam baa ku habsaday ilaa markii dambe haraga ay cunaan oo lafihii waa hore ay tuureen intay soo urursadaan ay wax ka raadiyaan oo markii dambe intay erga soo direen nabiga u yimaadaan sal lay slam oo ku yidhahdeen tolkaa waa dhammaanhayaae maxamedow sida u dhan sal lay waslam inaan idiin soo dhowayn fa kaana wuxuu ahaa abu hurayrata abu hurayre wuxuu ahaa yaqnutu mid qunuuda fi rakcati alaakhirati ragcadda ugu dambaysa min salaati uhri salaada duhr waalcishaai alaakhirati iyo cishaha dambe cishaha hore waa kee maqrib wa salaati subxi iyo salaada subax bacdamaa yaquulu markuu yidhaahda kadib samica allahu liman xamid fayadcuu markaasuu ducaynayay lilmu'miniina buu u ducaynayay wayalcanu wuxuu lacnadi jiray alkufaara gaaladana waa lacnadi jir waa habaari jir gaaladana waa habaarayey mu'miniintana waa qunuudku sidaas ah muttafaqun calayhi waxaa kaloo riwaayaadkaasoo dhan ka faa'idaysanaynaa qunuudka nawaasishu wuxuu gelayaa rukuucda kadib ee ka hormaa rukuucda kadib bay racadiistu u badan markuu rukuucda ka toosa kadib inuu qunuudka samayn jiray macna wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmeda u sugnaaday wa salaati alcasri makaana salaati alcishaa'i alaakhira xadiiskaa hore wuxuu yidhi salaat alcishaai alaakhira booskeeda axmed riwaayatiisa wuxuu ku bedelay wa salaati alcasri wuxuu ku tusayaa xadiidkaasi qunuudka nawaasisha masaa'ibta muslimiinta looga ducaynayo ama gaalada muslimiinta dhibtay la habaarayo inuusan khaas ku ahayn salaada subax walaa salaada fajar ee cishaha iyo duhurka iyo salaadahoo dhan inuu wada geli karo qunuudkaas <clears throat> taasuu kutusaya macnaha xadiiskan ka dambeeyaana sii caddaynay wacan ibni cabaasin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qanata wuu qunuuday rasuululahi sal lay slam shahran bil buu qunuuday mutataabican oo isku xigta bil israacsan oon kala go' lahayn buu nabigu qunuuday fi اduhri wاlcasri wاlmaqribi wاlcishaa'i wاlsubxi shantii salaadoodba waa qunuuday fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeduu qunuuday id idaa goortii buu qunuuday qaala uu yidhi samica allahu liman xamida rukuucda intuu ka toosay digrigeeda ahriyo markaa kadib uu qunuudka samaynaya min arakcati alaakhirati racadda ugu dambaysa min arakcati alaakhirati ragcadda ugu dambaysa ee salaadda yadcuu xaaluu habaaraya calayhim korkooda alayhim korkooda yayuu habaarayaa waa la sii fasiraya calaa xayin qabiil oo min bani sulaymin reer bani sulaym ka miduu habaarahay calaa riclin qabiilka ricli buu habaarayay wadakwaana iyo wacusayata saddexdaa qabiilo bimacnaa yadcuu calayhim waa hadal caama ah. korkooduu habaarayey wuu sii wuxuu yidhi calaa xayin reer korkiisuu habaarahay qabiil oo min bani sulaymin reer bani sulaym ka mid reerkii bani sulaym ka mid habaarayay buu haddana sii sheegay waa saddex qoys ooyay yihiin waa ricli iyo dakwaan iyo cusayata saddex lafood oo reer bani sulaym ka tirsan waay saas maanaa marka xadiiska horeen soo marnay ee dhahayay yadcu calaa axyaa'a min axyaa'i alcarab waa saddexdaa qabiil qoysas ahaan waa saddex qoys waa saddex lafood laakiin banuu sulaymku waa meel koray isugu yimaadaan qabiil koray isugu yimaadaan ayb qolyahaasu marka nebigu faris sal l sl waa qoladii quraada layse saxaabada layse wayu'minu waxaa aamiinsanayoo nabiga sal lay slam markuu duceeyey u aamiinsanaya man khalfahu dadka gadaashiisa ah saxaabada gadaashiisa ku tukanayana aamiin bay lahaayeen roo waxaa wariyey xadiidka abu daawuud wa axmed wazaada wuxuu siyaadiyey axmed arsala wuu diray ilayhim iyaga xaggooda yadcuuhum xaaluu ugu yeedhayo ilal islaami islaamnimada ugu yeedhayo buu dad u diray oo quraa u diray faqataluuhum markaasay quraadii laayeen sidaas darteed buu u habaarayay ziyaadada axmed ku daray qaala cikrimatu wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa kani cikrima waa ardaygii ibnu cabbaas waa taabici kaana wuxuu ahaa haada kani miftaaxa alqunuuti buu ahaa qunuudka salaadaha la qunuudo furaheeda kaasuu ahaa buu yidhi bimacnaa wuxuu ka wadaa daliilka loo coskado iyo asalka bilaabay halkaasuu ahaa qunuudka habaarka uu nabigu qabaaisha habaarayay iyo sidoo kaleeto xadiiskii horan soo marnay ducaduu u ducaynaya muslimiintii maka ku dhibbanaa labadaasa asal waa macna ayb xadiistaasi marka waxay kutusaysaa in qunuudka salaadaha oo dhan la qunuudayo xilliga muslimiintu dhibaatadu haysato oo masaa'ibta caamka ay haysato waana madhabu jamaahiiri ahlilcilmi waay inay bannaan tahay oo la samay bal inay mustaxab tahay macna ayb baabu istixbaabi asalaati ila alsutrati wاldunuwi minha wاlinxiraafi qaliila canha wاlruqsati fii tarkiha abwaabtani waa baab sutra amaama almusalli wa xukmi lmururi duunaha ah, yacnii imaamku inuu ruuxu markuu tukanayaan dhihi laha inuu hortiisa shay dhigto sutrada taasaa la yidhaha markaad tukanayso inaad shay ishor dhigto ama tiir isku aadiso ama derbi isku aadiso u dhawaato iyo ruuxa sutrada samaystay hormaridda la hormarayo xukumkeeda wuxuu baabka ka dhigay marka baabu istixbaabi salaati tukasho sunanimadkeeda ila sutrati sutrada xaggeeda loo tukado sutradii aad dhigatay iyo shay dadka kaa astura in aad u tukato inay sunno tahay wadunuwi iyo dhowaansho minhaa sutrada xaggeeda loo dhowaado iyadana sunanimadkeeda walinxiraafi iyo leexasho qaliilan wax yar laga leexdo canhaa xaggeeda sutradaada inaadan toos wejiga ugu aadinine wax yar aad dhanka midig ama bidix aad kaga hagaagto alinxiraafi canha saasa laga wada ee aadan ayada e, yani waxa weeye e, e, qumaati aadan wejiga ugu aadinin saasaa laga wada inxiraaf waruqsati iyo idan buu baab u yahay fii tarkihaa sutrada ka tegitaankeeda laysu idmo iyo in laga tegi karo way macnaha taa maxay ahayd samaynteedu inay mustaxab tahay ma laazim baa maya in laga tegi kalena idan baa ku soo arooray oo marka waxay noqonaysaa bimacnaa istixbaabkii inbuu sii xoojinaya manaa ayb lagu doodi doonaa oo istixbaabkaasi waxaa qaba sutrada inuu ruuxu dhigto hortiisa inay sunno tahay waa madhabuljamaahiir waa say u badan yihiin laakiin dood baa laga qabaayoo bacdu ahlilcilmi baa qaba inay waajib tahay waana daahiriyada shawkaani baa rajaxaya oo u iilanaya taqriiban iyo sheekh albaaniba ayb inay waajib tahay can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii sallaa uu tukanayo axaduku midkiin falyusalli ha tukado ilaa sutratin sutra xaggeeda ha u tukado shay astura xaggiisa ha u tukado walyadnu hana u dhowaado minhaa sutrada ha u dhowaado rawahu abu daawuud baa wariyey wabnu maajah kadalika bayhaqi baa soo saaray sanadkiisu waa xasanu saxiix buu leh sheekh albani caleyh raxmat ullah waxaana u markhaati kacaya xadiidka sahl ibn abi xama oo marfuuca oo nabigu uu leeyahay sahal nebigu wuxu uhi sl ly slam idaa sallaa axadukum ilaa sutratin faliyadnu minha midkiin hadduu sutro xaggeeda u tukado ha uu dhowaado sutradiisa laa yaqtaci shayaanu calayhi salaatahu shayaanku salaadiisa yuusan ka goynin axmed iyo abu daawuud iyo nasaai baa soo saaray waxaa saxiixiyey xaakim dahabi nawowi ibn اlqayim ibn xibbaan bayhaqina waa xoojiyey sheekh albaanintu ayb xadiikaasi ayaa u marhaati kacaya marka xadiiku waa sugan yahay wuxuu faa'iideeyey midkiin hadduu sutra samaysto sutrada ha u dhowaado meesha aad e, dhigatay ama darbiga ama tiirka aad isku aadinayso ha ka fogaanina ku dhowow ilaa inteen u jirsanayaa way soo socotaa laakiin u dhowow ayb xadiidka dambe ee aan sheegnay sahl ibn abi xama wuxuu ku daray cilada lagu leeyahay ama xikmadda ku jirta u dhawow sutradaada maxay tahay shaydaanku yuusan salaadiisa salaadaada kaa goynin waa xikmaddu waa tahay shaydaanka waxaa laga wadaa siday in badan qabaan waa cidda ku hormaraysa waay leanna waa u tagi doonnaa inuu shaydaan yahay soo ma shaydaankana waxaa la yidhahdaa sidiisaba ee muxuu ahaayey kullu mutamaridin min alinsi waljinni baa ladhaha mid kasta oo madax adag ama insi ha noqdo ama jinni ha noqdee shaydaan baa la dhaha marka salaadaada inaan lagaa hormarin oon lagaa jarine u dhowow sutradaada u dhowow jaridda maxaa laga wadaa waxay u badan yihiin salaadda intaad ka fogaatay sutradaadii ama sutraba aadan samaysanin ee lagu hormaray ajirkaagii baa nusqaamaya goynta ay kaa goynaysana taasaa laga wadaa maxaa yeele waxaa la rabaa inaad u dhawaato ilaa xad haddii cidi isku dayda inaad marto aad iska qaban karto oo gacantaadu gaari karto soo ma ama meehe aad durki karto oo sida nabiguba samey sl l waslam sutradaada aad isku dhajin karto si gadaashaada u maro ciddii maraysa oo nabigu sl l sl isagoo salaad ku jira ayaa ri ordaysa baa damcday malaha inay marto marka intuu uga hormaray buu sutradiisii isku dhajiyay ridii gadaal bay martay kadibna dib dibbuu usoo baxay soma marka waa inaad ka gaari kartood iska celin karto gacantaadu gaari karto sudurada haddaad ka fogaato bimacnaa wax way si fudud baa loo mari kara wacan caishata radiallahu canha ana nabiya sal lay waslam su'ila waxaa la weydiiyey fii ghaswati tabuuka duulaankii tabuuk waxaa la weydiiyey can sutrati almusalli ruuxa tukanaya sutradiisa ayaa la weydiiyey dhankee laga weydiiyey qadarkeeda iyo qiyaasteedaa la weydiiyey shayga aan ishordhigaye een u xaggiisa u tukanay inteebuu la egyahay waa dhulka inteebuu ka kacsan yahay faqaala wuxuu nebigu sal lay slam ka mu'aharati araxli kooraha qaybtiisa dambe oo kalu la mid yahay rawahu muslim baa wariyey mu'aharada raxliga waxaa la yidhahdaa waa reeriyadan geela la saaro ee ruuxa fuulaya geela uu ku dul fadhiisto ayaa la yidhaahdaa raxli laysku dhahaa mu'aharkana waxaa la yidhaahdaa waa e, e, muxuu ahaay qori yar oo qoran oo ruuxa neefka geela korkiisa ku fadhiya dhabarkiisa qabanaya oo uu ku tiirsanaya maaa ah. kabaal baan annaga dhihi jirn kabaalku waa ka dheeryahay kabaalka waxaa la saari jiray yacni alaabta iyo waxaa la saari jiray iyo laakiin nin ku fadhiisanaya kabaal kuma fadhiisan jira saasaan u malanay soo saas maaha kabaa laguma fadhiisan jirin kooraa la yidhahda ah, kooraa la yidhahda marka kooraha kooraha qaybtiisa dambe ee ruuxu ku tiirsanayo kaasaa la yidhaahdaa mu'akharatu raxli marka kaasoo kaleeto waa inuu dhulka ka kacsan yahay intaa waa inuusan ka gaabnin culimmadu waxay yidhahdaan qiyaastaasi waxay ku cabbiraan waa cadmu diraac dhudhunka laftiisa markaad ka soo tagto xusulka meeshan gacantu ku kala baxda ee cumacumtana aad soo gaadho inta u dhaxayso dhudhun soo lama yidhaah dhudhunkaasay la egta qaar waxay l uluay dirac wa uluay diraac marka qadarkaasoo kaleeto ayuu la yahay bay dhahaan sida qaalibkaa kii waagaa jiri jira macna adiga intaa waa inuu dhulka ka kacsan yahay wixii intaa ka hooseeya bimacnaa sutro kuuma noqon karo wa wa calaa hada al alasaas baa cumaamadaad meel dhigtay iyo xariiq aad xariiqday iyo muxuu ahaayey ul aad meel gunuday aad gogoshay iyo sutro ma noqon karaan maxayna u noqon karin leanna mu'aharat raxli way ka wada gaaban yihiin xadiisaasaaladula dlshanayamana waa u toogi doonnaa xadiis macnaha yani waxoogaa ka gadisan laakiin waa daciif waay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam idaa goortii kharaja uu baxo yowmalciidi maalinta ciida ya'muru mid amra ayuu ahaa bilxarbati ayuu amri jiray xarbadu waa ul xagga dambe biri kaga jirta wa fa tuudacu markaasaa la dhigi jiray bayna yadayhi hortiisaa la dhigi jiraoo la mudi jiray dhulka lagu turqi jiray fa yusallii markaasuu tukan jiray ilayha xaggeeda walxaal annaasu dadku waraa'ahu gadaashiisa ay yihiin wa kaana wuxuu ahaa yafcalu mid sameeya daalika arrinkaa fi safari safarta dhexdiisa ciidda bannaan baa lagu tukanaya soo ma marka ushaasaa loo turqi jiray murjinka ah xarbada ah wakadalika markuu safro oo meelo cidlaa uu ku tukanayana ayadana ushaasu xarbadaasu yuu dhulka ku turqan jiray oo sutra ka dhn jirnabig sal lay slm sutradu sida ay muhim uga ahayd nabiga agtiisa sal lay slam sooma xataa haddii meel bannaan uu joogo la'aanteed ma tukan jirin safar hadduu yahay xataa iyadaasuu turqan jiray laakiin meel bannaan inuu salaad isaga galo maya isagoo ama darbi baa ka horreeya ama mehe tiir baa ka horreeya ama waxbuu dhiganayaa saasuu nabigu ahan jiray salawatu rabbi wasalamu aleh ahmiyadeedayna kutusi macnaha <clears throat> xadiidkani waxaa loo deliishadaa sutrada waan garanay dherarkeeda waa milu mu'aharat raxli laakiin qaradeeda soo qarada ma qaradeedu intee leegyahay wuxuu ku tusayaa qaradeedu inuusan xad lahayn waana sida uu leeyahay alimaam ibnu qudaama caleyh raxmat ullah laa xadda likhiladihi wa diqatihi naclamuhu buu leeyahay ah, yacni ama qaradiisa ama buurnida shayga aad sudrada ka dhiganayso xad ma saas daraaddeed ama shay dhuuban ha noqdo ama shay yani muxuu ahaaye qaralahoo yani buuran ha noqdo isku mid waay almuhim waxa wey ruuxa ku hormaraya waa inuu arkayo ishiisu qabanaysa waxaan ishu qabanayn haddaad sutro ka dhigato sutro maaha kaas laakiin shay ishu qabanaysaba hadduu yahay xagga qarada iyo dhuubnida xad male kaas xad gooniya soo aroortay ma jirto muttafaqun wa can sahl ibni sacdin qaala wuxuu uhi waxa ahaa bayna almusalli ruuxa tukanaya bayna musallaa rasuulilahi dheh sal lay waslam nabiga meesha uu ku tukanayo iyo wa bayna aljidaari iyo derbiga ka horeeya dhexdooda waxaa ahaan jirtay mamaru ri meel ay mari karto mamaru ay makaana muruuri meel ay neef adhi mari karo ah, neef adhiya meeluu mari karaa u dhexeeyey darbiga nebigu sutrada u ah iyo nebiga sal ley wasalam muttafaqun calayh wa fii xadiii bilaalin waxaa ana nabiya sal lay waslam nebigu dahala inuu galay alkacbata kacbadii inuu galay fa sallaa markaasuu tukaday waalxaal baynahu wa bayna aljidaar asaga iyo derbiga iyadoo ay u dhaxayso naxwun wax ku dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun saddex dhudhun wax la mida ama ku dhow asagiyo derbiga isagoo ay u dhaxeeyaan rawaw axmed baa wariye wanasaa'i sanadkiisa waxaa ku jira shaab ibnu sacad la yidhahdo daciifa xifdigiisa dacfi ku jiro laakiin xadiidku waa saxiix shaahidkan buu saxiix ku yahay wamacnaahu kan dambe wamacnaahu xadiidka macnihiisuna lilbukhaariyi buu u sugnaaday min xadiii bni cumar saasman marka xadiiska ibni cumar baa saxiixa kaasaana xoojinayo ciladaasi yani waxa weeye kabaya labadaa xadii waxay tilmaameen kitaabka darsiga markaan baabka soo bilaabaynay waa kii xadiista haddaan soo marnay sutradaada u dhawow sooma ilaa inteen u jirsadaa waa ilan dhowaanshuhu iyo fogaanshuhu waxaa la yidhahdaa waa qadiya ictibaariya yacni waa qadiyad aan xad lahayn ee uun yani u noqonaysa uun waan ka fogahay iyo waan u dhowahay iyo qadiyad xad go'an le ma leh marka dhowaan maxaa la dhihi kara fogaansha laga soo qaadi karaa way macna ayib labadan xadiid midka hore wuxuu cabbiray nebigu sal lay slam meesha uu ku tukanayo iyo derbiga sutrada u ah waxaa u dhaxayn jiray qiyaas neef adhiya mari kaloo kale taa waa xad kan labaadna wuxuu faa'iideeyey meeshuu ku tukanayo iyo sutradiisa waxaa u dhaxaysay saddex dhudhun culamada qaar waxay yidhahdeen neef adhiya meeluu mari karo iyo saddex dhudhun waa isku mid labada xadiisyadaas daraaddeed waa isku macno ra'yigaa waa la fogay ibn xajar wuxuu leeyahay bucdi baa ku jira maxaa yeelay saddex dhudhun iyo neef adya meeshuu mari karo kee ballaadhan saddex dhudhun baa ballaadhan soo ma saddex dhudhun baa ballan ficlan isku mid marka maaha culimmadu siyaabo kala gedsan bay marka isku waafajiyeen qaar waxay leeyihiin ee inta ugu yar ee adiga sutrada idiin dhaxayn karta waa in neef adya mari karo inta u badan ee idiin dhaxayn kartana waa saddex dhudhun marka midna waxay ku xambaareen cala alxaddi alakar qaarna waxay ku xambaareen cala alxaddi alaqal ayay labada xadiis ku xambaareen qol saasay ku jamcinayaan qolana waxay leeyihiin oo ay ku jamcinayaan saddexda dhudhun waa marka laga qiyaaso taagnidaada laga qiyaaso marka taagnidaada laga dhumiyo taagnida meesha lugahaagu yaallaan iyo meesha sutradaada ah saddex dhudhunbaa u dhaxaysa amaa neef adhiya mariddiisa waxaa laga cabirayaa bay leeyihiin oo laga qabanayaa sujuuddaadiiyo rukuucdaada ya sujuudda iyo sutrada inta u dhaxaysa soo ma meeshaad ku sujuudayso iyo sutradaada waxaa u dhaxeeya neef adya meeluu mari karo waa xadiiskaas meesha aad taagan tahay lugta ku hayso iyo sutradaadana waxaa u dhaxayn kara saddex dhudhun labadaa xaalay qolana ku kala fasireenoo xadiista isku waafajiyeen ayb wacan طalxata bni cubaydillaahi qaala wuxuu kunna waxaanu nusalli kuwa tukada wlxaal addawaabu daabooyinkuna tamuru ay marayso bayna aydinaa hortannada ay marayaan fadakarnaa markaasaasunu sheegnay daalika arrinkaa linabiyi nebigaanu sheegnay sal lay slm fardaha iyo dameeraha iyo waxbaa hortannada maraya waana iska tukan jirnay markaasaa nebiga u sheegnay faqaala markaasaa wuxuu idhi milu mu'aharati araxli kooraha qaybtiisa dambe mid la mida ama shay la midoo la dherar ah ayaa takuunu ahaanaysa bayna yaday axadukum midkiin hortiisa ahaanaya oo uu dhiganaya uma kadibna laa yaduruhu ma dhibayo maa marra wixii mara bayna yadayhi hortiisa wixii mara haddaabaad shaygaa dhigato shaygaa aad dhigatay gadaashiisa wixii mara oo sutradaada ka shisha mara de markaa ku dhibi maayo rawa axmed baa wariyey wa muslim wabnu maaja xadiikaasi wuxuu faa'iideeyey uma laa yaduru maa mara bayna yadayhi sutra haddaadan dhiganin wixii ku hormaray inuu ku dhibayaa laga qaadanaya sooma oo wuxuu dhibayaa salaadaadii buu dhibaya <clears throat> waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya haddii <clears throat> sidoo kale adoo sutro dhigtay sutradaadii la hormaro oo aad iska qaban weydana waa ku dhibay sutra'aantuna waa dhib hormariduna waa dhib hormariddu adigana way ku dhibi ka marayana way dhibi doontaa saan u tegi isaguna waa aaim dembiilaah adigana salaadaadii baa dhibgaadhaya <clears throat> ayb sutradaasi marka la leeyahay ha la samaysto waxay khaas ku tahay ruuxa keligii tukanaya ama imaamka keligii tukanaya ama dad tujinayo imaam ah amaa hadduu ruuxu ma'muum yahay oo dad ku daba tukanayo oo ku daba xidhan yahay asaga sutro khaasa uma baahnee sutrada imaamkiisa ayaa sutro u ah imaamkaaga iyo sutrada uu ishordhigay umbaan la kala dhex karin laakiin adiga iyo imaamkaaga waa laydinkala dhex mari karaa sufuufta dhexdoodana waa la mari karaa waa haddaad tahay ma'muum tahay waa lanna sutratulimaam sutrat lma'muum waa xadiidkii cabdullahi bni cabbaas ee dameerka uu ka degi jiray fii saxiix lbukhaari ee uu sii daayey ee safka qaar ka mida ah uu dameerkii maray ayaa daliilua ah masalada iyada waana sida raajixa ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nebi sal lay slm nebigu wuxuu ka warin annahu qaala inuu nebigu yidhi idaa goortii sallaa uu tukanayo axaduku midkiin falyajcal ha yeelo tilqaa'a wajhihi wejigiisa qumaatigiisa shay-an shay ha yeelo fain lam yajid hadduusan helin shay uu yeelo oo dhigo falyansib ha taago casan ul ha taago ul aad wadato marka taag fain lam yakun hadduusan ahayn macahu la jirankiisa casan wax ul ah ulba ma wataba falyahua ha jeexo khaan jeexid dhulka ha cariiqo marka ah, dhulka xariiqo oo waxaad tidhaahdaa sohdintaas yaan la iisoo marin iisoo ah, maradhe sohdintaas samayso ayb walaa yaduruhu ma dhibayo markaa kadib maa mara wixii mara bayna yaday hortiisa mara horta oo xaggee ah usha ka shishe ama xariiqdaad samaysatay ka wixii mara kudhihi maayo marka rawaw axmed baa wariyey waa abu daawuuda wa bnu maaja xadiidka sanadkiisu waa daciif bal isaguna waa daciif laba ciluu leeyahay bal saddex ciluu leeyahay nin la yidhaahdo abu amr ibnu moxamed ibnu xurayf oo ku jiraayo waa majhuul sanadkiisa awowgii xurayfna isaguna waa majhuul lama yaqaano idiraab aad u daranna sanadkiisa waa ku jiraa saddexdaa ciluu qabaa xadiiskaas sidaas daraaddeed bay a'immadu daciifiyeen waxaa daciifiyey axmed ibnu xambal daara qutni alimaam albaqawi ibnu salaax imaamu nawowi ciraaqi sheekh albaani intuba way daciifiyeen bal inuu daciif yahay waxaa ishaaray sufyaan ibnu cuyayna alimaamu shaafici bayhaqi iyo hayrkoodba inuu daciif yahay iyaguna tilmaamayaan ma sugna xadiikaasi marka xadiikaasina waa xadiidka asalkuwa loo deliishado in hadii sutro uu ruuxu waayo uu xariiq jeexan karo waana masale khilaafiyo bacdu ehlilcilmi baa ku tegay badankood waxay qabaan buu xariiqdaasi inaynan sutrana kaaga filayn mustaxabna ma aha qabaan laakiin qaarkood baa xadiiskan cuskadayoo ahar aan marfuuc ahaynna waa jiro xariiqda ku soo arooray oo mawquuf ah marka meelahaasay cuskanayaana waxay leeyihiin haddaad sutro weydo dhulka xariiqo <clears throat> qaabkii loo xariiqilaabay haddana iskusii khilaafayaano alimaam axmed oo kale wuxuu leeyahay sidii eh, xidig oo kale waxaan dhihi laha mxuu aha sidii eh, hilaal oo kale hilaal muxuu ahaay bisha bisha oo kale sideeda saasoo kale qaanso uga dhig oo markaad wareejinayso sidii qaanso oo kale u xariiq hortaada qaar waxay leeyihiin ma ahee xariiqda meeshii sutradaadu ka bilaaban lahayd ka bilowo toos iyo xagga qiblada u jeex qaar waxay leeyihiin maya xariiqda waxaad ka dhigtaa mid oo babcan laakiin toos ah oo aan qaanso ahayn sooma waxaasoo dhan waa aaraa ay isku khilaafayaan laakiin asalka masaladu ay ku dhisan tahay baaba daciif kayfiyaadka intaan la gelin asalkaaba daciifaba abit ah. alcarsha uma nqush baa la yidhahda war horta carshiga intaadan rinjiyeynino xarxardhin bal isaga horta sug kuba sugnayn ba haddaad ku bilowdo xarxardhid iyo naashnaashid bal horta meel saar sooma marka xadiiska asalkiisa xadiiskaaba daciif lakiin bacdul aahaar baa jirta wa can ilmiqdaad ibni aswad annahu qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma aanan arkin rasuulalahi sal lay waslam oo sallaa tukaday ilaa cuudin eh, laan ama qori xaggii u tukaday walaa camuudin ama tiir xaggii u tukaday walaa shajaratin ama geed xaggii u tukaday ilaa hadduu u tukaday jacalahu wuxuu yeelay calaa xaajibihi dhankiisa alaysari ee bidixda buu iska mariyey awil aymani ama dhanka midigta walaa yasmadu muusan u qasti jirinoo iskuma aadin jirin ilayhi xaggiisa samdan qastid iyo isku aadin toos isuguma aadin jirin umana qasti jirin ama bidix buu ka yar isagayra aadin jiray ama midig buu isagayra aadin jiray hadduu ama qori taago u tukanayo ama geed xaggiisa u tukanayo ama tiir xaggiisa u tukanayo ayb xadiikani wuxuu daliilu yahay taynaan gaadhin xadiiska waxaa soo saaray axmed iyo abu daawuud sanadkiisuna waa daciif bal xadiika waa daciif saddex cilou leeyahy alwaliid ibnu kamil in la yidhahdo ku jira waa daciif muhallab ibnu xajar in la isagana waa majhuul dubaacata binti miqdaad gabadh la sanadkiisa ku jirtana iyadana waa majhuula lama yaqaan sidaas daraaddeed waxaa kalootoo dhan intaas sanadkiisiiy matnigiisuba waa mudarib saas daraaddeed baa xadiiska waxaa daciifiyey alimaam ibnu cadi bayhaqi cabdilxaq alishbiili ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan iyo sheekh albani intuba way daciifinayaan ma sugna xadiiskaas waana xadiiska loo cuskado sutradaada toos haysugu aadinini ama midig uga yarabado ama bidix uga yarabado bado ma sugna mar hadduusan sugnaynna ama kuwada aad ama dhinac uga bado kullu dalika khiyaar baad wacan ibni cabaasin radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu sallaa waa tukaday fii fadaa'in meel bannaan buu ku tukaday laysa xaalaysan ahayn bayna yaday hortiisa shay-un uusan shay ahayn bannaan saxara'a ah buu ku tukaday asagoo hortiisa uusan waxba oolin rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiisba axmed iyo abu daawuud baa wariyey rawaahumaa waa ka horyo kanba xadiiskanina waa daciif ciladiisuna waa laba cilatu dacfigu waa laba nin la yidhahdo cabaas asaga iyo adeerkii uu ka warinayana alfadl ibnu cabaasna ma unan ka warini inqiaac baa ku jira labadaa cillo buu daciif leeyahay saas daraaddeed baa ibnu xami alimaam ibnu xasmi wuxuu yidhi xadiidkani waaba baailba wax jira maaha alimaam ibnu xajar baa ku waafaqay saas daraaddeed buu sheekh albaanina u daciifiyey xadiidkanina ma sugnaa hadduu sugnaan lahaa waxay u deliishadaan culimada qaarkood soo soo dhihin amar baa ku yimid inaad sutro samaysato xadiidkanay amarkaasi uga dhigaan saarif wujuubnimada ka sarfinaya oo istixbaab u sarfinaya sooma yacni waajibniamarka asalkiisa inuu waajib faa'iideeyo marka waajibnimadii waxaan uga duwaynaan u leenahay sutrada samaysigeedu waa sunne waajib ma aha waxaanu haynaa nebigoo tukaday sutra la'aan ficilkiisaasaa marka daliilu ah inuusan waajib ahayn xadiiskanay marka ay ka dhigeen saarif ka dhigeen laakiin xadiisku waa daciif mar hadduu daciif yahayna saarif ma noqon karo saas daraaddeed baa waxaa baaqi noqonaya amarkii ahaa midkiin hadduu tukanayo sutra ha samaysto waa amar marka aan lahayn saarif lahayn asalka qawaacidkuna marka waa inuu faa'iideeyo wujuub faa'iideeyo waana sida daahiriyadii iyo shawkaani iyo ay marayaan hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslm